bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbih aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala aلtasriif xarfu washibhuhu min الصrfi bari wma siwaahma btasriifi xari walaysa adnى min hulaaثiyi yuraa qaabila tasriifi siwa ma guyira wmuntaha smin khamsu in tajarada wain yuzad fiihi famaa sabcan cadaa wagayra aakhiri thulaathi iftax wadum waksir wazid taskiina thaanihi tacum wa ficilun uhmila waalcagsu yaqil liqasdihim takhsiisa ficlin bifucil waftax waduma waksir thaaniya min ficlin thulaathiyin wazid naxwa dumin wmuntahaahu arbacun in jurida wain yuzad fiihi famaa sitan cadaa lismin mujaradin rubaacin faclalu waficlilun waficlalun wafuclulu wamac ficalin fuclanu wain calaa famac facalalin xawaa faclalilaa kadaa fucalilun waficlalun wamaa gaayara lizaydi aw inaqsi intamaa wاlxarfu in yalzam faaslu wladii laa yalzamu zaa'idu mithlu taxtudi bdmni ficli qaabil اusuula fi wasni wazaa'idu bilafdihi اktufi wadaacif laama ida aslu baqi karaa'i jacfari waqaafi fusduqi wain yakun zaa'idu dicfa asli fajcal lahu fi lwasni ma lilasli waxkum bitasiili xuruufi simsimi wanaxwihi wاlkhulfu fi kalamlimi faalifu akhara min aslayni saaxaba zaa'idu bgayri mayni wlyaakada wlwaaw in lam yaqaca kamaa humaa fi yu'yu-in wacwaca wahaakada hamzu wamiimu sabaqa halaathata tasiiluhaa taxaqaqa kadaka hamzu aakhiru bacda alif akhara min xarfayni lafduhaa radif wاnnuunu fi laakhiri kalhamzi wafi naxwi qadanfarin asaalatan kufi wataau fi اtaaniiثi wاlmudaaraca wanaxwi اlistifcaali wاlmutaawaca wlhaau waqfan kalimah walam tarah wallaamu fi lishaarati اlmushtahira wmnac ziyaadata bilaa qaydin habat in lam tabayan xujatnka xadilat inta musanifka wuxuu ka galayaa baab atasriif markaa u fiirisidna tasriifka waxaa weeye tasriif اlasmaa asmaadu gaar ku yahay e, baabkan walidaalika dad badan baa markii ay laamiyati afcaal akhristaana waxay u malaynayaan sarfi inay dhameeyeen kitaabkaas yar oo boqol iyo toban iyo afarta beyd ah waxaa la yidhaahdaa laamiyatu lafcaal bimacnaa sarfiga qeybtiisa afcaasha ku gaarka ah weeyaan laakiin الصرف الذي في الأسmاء أكثر min الصرف الذي في الأfعاal صaحيiح waxa weeyaan asmaada jaamidkaa ku badan afcaasha mushtaqaadkeedana waxa weeyaan waxaa ku badan mushtaqa laakiin haddii la yiraahdo hala tatabuco asmaada badan wax la koobi kara ma ah markaasuu waxa weyaan sarfi waxaa lagala jeedaa waa cilmi oo gaarkiisa ah macnihiisana waxa weeyaan huwa cilm yubxathu fiihi can axkaami binyati اlkalima alcarabiya wma lxuruufiha min asalati wa ziyaada wa sixati wa iclaali wa shibhi dalik waxa weyaan waa cilmi raadinayo kalimada maxay ka kooban tahay asalkeeda iyo xuruufteeda waxa zaaidka ah iyo waxa asalka ah waxa jiran iyo waxa iclaalka qabo iyo wixii la hal a ah baa la yidhaahda markaasu wuxuu lihi musanifka xarfu washibhuhu min asarfi bari wamaa siwaahumaa bitasriifin xari xarfun iyo washibhuhu xaraf i wixii shabaha waa isim mabniyaadkii weeyaane bariun mid beri ka ah weeyaan min asarfi buu beri ka yahay wamaa siwaahumaa xaraf i waxa shabaha wixii kasoo haro xariyun bitasriifin in la gidgidyou ku owleysan yahay marka inta waa muqadimo ama hordhac weeyaan wuxuu ku leeyahay xaraf iyo almushbihaatu bilxuruuf oo mabniyaadki ah waxa weeyaan cilmu tasriif wax kuma laha liannahu mabni maa yalzamu xaalatan waaxida la yihahda sarfina waxaan yihi tasriifu lkalima kelimadii oo la rogroga weeyaan marka isma keeni karaan wamaa siwaahumaa marka xarafkii waxa shabaha wixii kasoo haro xariyun bitasriifin in la rogrogo yani ou xari ku yahay markaasuu ri walaysa adnaa min hulaaثin yuraa qaabila tasriifin siwaa maa guyira walaysa ma aha adnaa min hulaaثiyin hulaaثi wax ka yar yuraa in la arkaayo ma aha qaabila tasriifin gidgidin mid aqbalay inuu yahay siwa maa quyira wixii oo wax laga badela mooye marka wuxuu meeshan u jeedaa asmaadii afcaalkii isku soo qabo wixii oo ka yar saddex xaraf wixii ka yar waxa weeyaan tasriif ma galayo xaqiiqadii macnihii hore lasoo celiyay un baa layihahda maa huwa aqalu min thalaathati axruf waaba mabniba isimka hadii laba xaraf uu yahay ficil oo laba xaraf maba jirabo ama ama hal xaraf ah wixii takhyiir ou galay waa goonigeeda waa ku imaan doontaa marka asmaada wixii saddex xaraf ka yar waxa weeyaan qaabila tasriif ma ahaanayo sababtana waxa weeyaan mabni bouba noqonaya walaysa ma aha adnaa min thulaathiyin thulaathi wax ka yar yuraa in la arkaya ma aha qaabila tasriifin rogrogid mid aqbala inuu yahay siwaa maa guyira wixii wax laga bedelay waxaan ka ahayn waxa waxa laga bedelay waxaa weyaan kelimadii haddii iclaal uu galo min ajli iclaal wax waa looga goyn karaa laakin almaxduufu fi tilka alxaala kalmawjuud xukman mathalan fiiri hadirtaan yad iyo eh, akhun iyo ab iyo hadaa tirahda laba laba xaraf waa waana isim waana mutasarif marka waxaa laleeyahay naqsigaas waa naqsi iclaal ou keenay waay ee asalkeeda yadayun yakala kala ka maqan ficilkana sidaas oo kale qul alifteedii qaala ku jirtay oo asalkeeda waaw kasoo kasoo kasoo noqotay oo waaw ka timid waxa weeyaan way maqan tahay marka ficilkii qulka hadda laba xarafaa ka jooga laakin hada almaxduuf xudifa litagyiiri iclaali اlkalima oo asalkeedii waxay ahayd quul saasay ahayd eh, iltiqaau saakinina kulmay ana quul hadaa tirahdo waawgina wuu reeban yahay laamtii dambana liajli amra loo reebay iltiqaau saakinin daytiba xarf ficlihiyaa la gooyey oo waawgi ah qul bay saas ku noqotay waxaa lamid a ah, qi hadaa tirahdo iyadoo kelimada waqaa ahayd oo thulaathi ahayd ficilka oo facalo ah, markii la mudaaraceeyo yaqi ay noqonaysaa faa-ulfacliyaa dhacday faa lficli maxaa u dhacay waxa weeyaan xuruuf lmudaaraca ya-di booskeedii yaay timid qii ayadoo ahayd haddana amarkiine ficilka muctalka waxaa lagu jasmiyaa xadfu aakhiri xarfi lcila markaasuu qi ku yimiday qi rasaka min asayf aa lagu leeyahy marka ficilka hal hal ka soo haray taqyiirkan ficilka ku dhacay oo u noqday sababtiisa saddex araf inuu ka yaraaday ma aha biniyadiisa asalka in saas aheede tagyiir baa ku dhacay liajli cilaal baa ku dhacay ayib markaasuu uri wmuntaha smin khamsun in tajarada wain yuzad fiihi famaa sabcan cadaa wamuntaha smin isim wuxuu ku dhammaadaa khamsun shan in tajarada haddii ziyaadada uu ka dharbeelo wa in yuzad fiih haddii la ziyaadane famaa cadaa sabcan todoba ka gudbi maayo hordhacwa waxaanoo dhan wuxuu ku leeyahy isimka mujarad wuxuu ku gaari karaa ilaa shan xaraf isim waxaa la arkaa oo oo asli oo laba eh, saddex xaraf ah mid oo afar xaraf ah mid shan xaraf ah laakiin shan xaraf wixii ka badan ku dhamaadaa shan in tajarada haduu ka dharbeelo ziyaadadii wa in yuzad fiihi haddii ziyaada lagu darane famaa cadaa sabcan todoba maka gudbi karo oo isim sideed xaraf ay ku kulmi karta ma jiraan marka meeshan waxaan ka fahmnay isimka laba qeyb inuu ka yahay mid masiid iyo mid mujarad can ziyaada ah. marka masiid waxaa la yihahdaa wixii xuruuftiisa qaarkeeda markana imaanay marna ay bixayso xuruuftaas ziyaado waayo yacni taأtii taaraatin wa tanxadifu taaraatin ukhra ayb taas waxaa la yidhaahdaa baa layihi masiid weeyaan midka oo asliga ane huwa aladii laa tasqutu xuruufuhu maca tasriif اlkalima sidaa weeyaan marka isimka thulaathiga ah waa badan yahay hadda zayd axmed eh, firi inkastoo hamsadaas ay dheeraad ku tahay fals oo kale rubaaciga jacfar oo kale khumaasiga sarfajal oo kale intaas waxaa weya asigo oo asal ah wuxuu ku noqon karaa li xaraf inilaqa hadaa tirahdo inilaqa masdarkeeda inilaaqan waa waxa weeyaan waa li xaraf wa waa hamza iyo nuun iyo ta saddex lam iyo alif iyo qaaf saddex kale lixdaas waay todoba istikhraaj oo kale waa istikhraaj istafca wasankaa ficilkan oo oo maxaan ku irahdaa oo khumaasiga ah ficilka sudaasiga masdarkiisa dhan subaaci buu noqonaya istikraaj ah ka marka sidaas buu ku leeyahay ziyaadada ee naaqiska waaakhira wagayra aakhiri thulaathi iftax wadum waksir wazid taskiina thaanihi tacum wa ficlun uhmila waalcaksu yaqil liqasdihim takhsiisa ficlin bifucil wuxuu ku leeyahay waftax kordhig waduma god waksir hoos dhig gayra aakhiri thulaathi thulaathiga aakhirkiisa waxaan ahayn saddexdii xarag saar wasid ziyaadi taskiina thaanihi midkiisa labaad in la reebane ziyaadi tacumu waad caam yeelaysaa markaa marka inta wuxuu ka rabaa musanifka xasri inuu kugu sameeyo xasri macnaheedu waxa weeyaan imisaa isimka thulaathiga ah haddii la tiriyo imisa mabno oo kasoo bixi karto markaasuu ku yiri aakhirka waxaan ahayn hadduu isimka thulaathi yahay aakhirka haddaad ka reebtid caynu lficli caynu lismi iyo lismi ayaa kaa horeya saddex haduu yahay midka dambe waxaa loo reebay icraab raaca hadaa tiraa haadihi falsun hadaa tiraa siintaas icraaba godaalkeeda keentay ra-aytu falsan wanadartu ilaa falsin hadaa tiraa siintii waa iska godgodma waa kordhigma hoosdhig ciraabaa wadato laakiin labada xarafoo xarafka dambeeya ka horeeyo mid kasta waxaa ku bannaan kan hore inaad kordhigtid ama aada godid ama aada hoos dhigtid intaaskaas markii ku bannaanayd kan labaad xarafka labaadna waxaa ku bannaan in la kordhigo in la godo in waxaa dheeraad ee midka labaad in la reebaa dheeraad eh marka meeqay taqsiimka noqona wax iska sahlan waay fadi oo faaul ismi oo kor dhigan cayntii afar xarakaa qaban karto fadi oo kor dhigan cayntii ay kor dhigan ama ay hoos dhigan ama ay godan ama ay reeban tahay fiiri afaraa kasoo baxday fadi oo kor dhigan cayntii afaraad ku dhufatay haddana fada hore god cayntii afartii oo kalea kasoo baxay haddana cayntii hoos dhig fadi hoos dhig cayntii oo mid xarafka labaad afar xaraka ku banaan marka maxay noqonaysaa darbu halaahatin fi arbaca ithnaa cashar waa taqsiimki sidaasoo kale maalan cayntii hadda idoo godan qufli oo kale fiiri cayntii fadioo godan fadioo godan qufli qaafki waa xarafkii koobaad fa waay cayntiina waa reeban tahay fadioo cayntina ay godan tahay cunuq waay fadioo godan cayntii ay hoos dhigan tahay du'il waay fadioo godan cayntina ay kordhigan tahay surad waa fiiri markaan afar keligeed saasay kusoo baxay wahaakada haddana cayntii aad hoosdhigaysaa fadi aad hoos dhigaysaa cayntii haddana afartii aad ku banaynay intaasoo dhan carabigu waa lagu haayaa markaasuu ku yiri wafucilun waficulun uhmila wاlcaksu yaqili qasdihim takhsiisa ficli bfucil wa ficlun wasankaas ilan waxaa weeyaan taqsiimkii waxaa kamid ah eh, faau lismi ama faau lkalima oo lahoos dhigo caynteedina la godo ficlun la yidhaahdo uhmila waa la ihmaaliyey oo carabiga kuma jirto wasan saxiixa ah oo la yiraahdo ficulun ku imaanaya ma jirto sucuubadiisaadba ka dareemaysaa markaasuu yihi waalcagsune yaqilu waa yaraadaa cagsiga waxa waaye awal faadaa hoos dhiga dhinacaynna waa godneed hadda faadi god cayntana hoos dhig fucil dheh fucil cagsiga kaas wa waalcagsu yaqilu in asmaadi laga helo fucilna waa yar tahay waa liqasdihim ayaga waxay u qasdeen takhsiisa ficlin ficil in lagu khaas yeelo bfucil ficilka wasanka fucil la yidhaahdo oo majhuulka ficilka marka loo binaynaa ah asaa lagu gaar yeelay oo fucil waxaa weyaan duriba qutila sumica culima ficilkaa loogu talagalay markii mubni marka in isimka uu ku yaraadaa la rabaa wa ficilun uhmila waa la ihmaaliyey oo carabiga kuma jirto hal kelimaa laga arkay baa layidhi oo amaxay ah oo xibuk la yihahda xibuk oo wsamaai dati xibuk ah, hataa shahaadnimo lagu akriyo xubuk yaa asal ah waa uruqdi wa marka eh, xibuk ma jirtaa kelimada xubuka ah, xibuk ma lagu dhawaaqi karaa oo luqadeeda ma kamid ma tahay masamaya eh, almuxaqiquun waxay leeyihin lafdigaas maba sugnabo sideedaba marka calayhi kelimadan ficul la yidhaahdo asmaada kuma jirto an takuna faul ismi ama faaulkalima maksuura wa caynuhaa madmuuman waa ma jirtaa layidhi waa la yarta ma jirta aan dhaha taas waalcagsu oo fucil ana yaqilu waa yaryahay asmaaduu ku yaryahay wuxuu asmaada ugu yaraaday liqasdihim waa ayaga u qasday oo takhsiisa ficlin ficil in la gaar yeelay bifucil lagu gaar yeelay ula qasdeen ayb intaa waxa weyaan ismigii thulaathiga ahaa yuu ku tiriyey yacni carabigiisa marka kow iyo toban binya bay noqonaysaa markii la ihmaalay ficul markii la gooy laba iyo toban laba iyo tobankaasna waxaa weyaan faaulkalima kordhigay caynta afar xaraka aad gelinay faaulkalimaad hadana goday caynta afar kalead ku banaynay faaulkalimaad hoos dhigay caynti afaraad ku banaynay fadi markii lahoos dhigo cayntii marka afartii lagu banayn lahay midaa ka dhacayo oo ah la godaa intaasuu yiri wاftax wduma wksir اthaaniya min ficli hulaaثiyi wزid naxwi dumin wmuntahaahu arbacu in jurida wain yuzad fiihi famaa sitan cada ficilkii u galay wاftax kordhig waduma god waksir hoos dhig athaaniya midka labaad oo min ficlin ka ahaaday ficilkoo hulaaثiyin ee hulaaثi ah wasid waxaad ziyaadisaa naxwu dumin majhuul as ah oo loo binayna ku ziyaadi marka ficilkii hulaaثigu hadana kugu xejiye isimkii hulaaثiga markuu ka hadlay ficilka hulaaثiga ficilka hulaaثiga wuxuu ka hadlay haanigiisa xarafka labaad oo caynulkalima ah waxaa ku banaan ku yiri <clears throat> inaad kordhigtid inaad godid inaad hoos dhigtid sababta hadda oo awalkii waa laga aamusay thaani kali a lagu gaabsaday liannahu ficilka thulaathiga awalkiisa hal kor dhig le ku banaan hoos dhig ma laha ficilka oo thulaathiga maxaan ku ilaha godaal ma laha marka caynta keliya a laga hadlo xarafka labaad ah waftax athaaniya min ficlin thulaathiyin asoo thaaniga la kordhigay facala a kamid eh qatalasa maxaan ku irahda daraba dahaba hadda thaaniga waa kordhigan yahay waksir wma waduma thaaniya min ficlin hula wadumana waxaa weyaan fucila may facula dhe facula oo waxaa wey karuma sharufa caduma facula waay fadi waa iska kordhigan tahay cayntii baa la goday waksir samica farixa fiiri cayntii oo xarafka labaad ahay waa la hoos dhigay laakiin fadi oo kowdi ahayd isma bedelin marka ficilka thulaathiga ah isbedelkiisa caynta oo xarafka labaad unbuu ku imaan karaa laakiin kan koobaad waa kordhig le walidalika musanifku uu ka aamusay isimku wuu ku duwan yahay isimka fiiri faaulkalima waa godnaan kartaa waa kordhignaa kartaa waa hoosdhignaa kartaa waa mau reebnaa karta kalia lianna awal reeban lagu dhawaaqi kari maayo markaasuu kuri wasid waxaa siyaadisaa naxwu dumina ziyaadi dumina ficilka kaas oo thulaathiga ah markii mabni lilmajhuul laga dhigo qatala eed qutila samica ee sumica dahaba ee dhuhiba sidaasaad leedahay marka ficilkaasaa lagu ziyaadi karaa wmuntahaahu arbacun in jurida wain yusad fiihi famaa sitan cada wamuntahaahu isimka maya wamuntahaahu ficilka wuxuu ku dhammaadaa arbacun afar in jurida in jurida haddii laga dhartira ziyaadada wuxuu gaari karaa afaruu gaari karaa wa in yusad fiihi haddii ziyaado la geliyane famaa cadaa sitan lix ka gudbi maayo ficilka marka fiiri hulaathigiisoo dhan waa mujarad facala waa kulligeed waa mujarad qatala hadaa tira xuruuftaasoo dhan waa wada asli facila samica sidaasoo kale facula sharufa rubaaciga hal wasan keli ah yaa laga haya daxraja asiga iyo mutasarifaadkiisa daxraja iyo amarkiisa iyo ficilkiisa majhuul kulli isku wada mid waa hal ficil unbay ka wadan yihiin marka wax oo mujarad ah sadex saddex biniyo oo hulaathi ah iyo hal rubaaci ah afartaasaa ficilka mujaradka ah waxa ka soo haray khumaasi oo dhan waa ziyaado sudaasi waa ziyaado intaasoo dhan hadda haddaad tiraahdid maxaan ku irahdaa qatala oo kale qaatala haddaad tiraahdid waxa weeyaan alifkaas waa ku dheeraad qatala hadaa tirahdid taada la soo celceliya mid kamid ah waa ku dheeraad tacalama hadaa tira tadaasaa dheeraad ku ah yani sidaas weeyaan marka asoo hadda ficilkii oo oo rubaaci ah waa la soo sheegay asoo khumaasi ah waxaa kamid eh waxaa kamid ah eh, tafaacala oo kale taqaatala imisaa dheeraadku hadda fiiri tadaas iyo maxaan ku irahdaa alifka oo qaafka ka dambeeyo khumaasi waay laba ziyaada ku ah asoo sudaasi khumaasi ah waxaa ka mid ah inalaqa inalaqa hadda hamjada iyo nuunka dheeraadku alaqa yaa ficilka asalka asoo khumaasi sudaasi ah istakhraja oo kalaa kamid hamzada iyo siinta iyo tada ziyaadku asalkeeda kharaja buu ahay marka lixdaas uu ziyaada ku gaari karaa sidii istakraja wixii lamid a ayb waxaa kamid e mathalan maxaan ku irahdaa ah, intaas kali a ah macnaha marna thulaathi la ziyaadiyu noqonaa mar rubaaci la ziyaadiyu noqonaa mar eh, sidaas ziyaadada hadda tatabuceeda uma jeedno laakiin waxa weeyaan ficilkii afar oo mujarad inuu leeyahay eh, inta kalena ziyaado ay tahay facala iyo facila iyo facula iyo faclala intaas kali ayaa mujaradka ah wixii awsaantaas khilaafsan oo dheeraad ku ah hadda facala daraba daaraba haddii la yihahdo alifka dheeraad ku ah markaasuu musanifku wxuu lismin mujaradin rubaacin faclalu waficlilu waficlanu wafuclulu wamac facalin fuclanu wain calaa famac facalalin xawaa faclalila kadaa fucalilu waficlalun wamaa gaayara lizaydi aw inaqsin tamaa intana wuxuu kaaga hadlayaa waxaan soo nariyey isimkii ficilkii waaba laga baxayba mujaradkiisii afartaas inuu yahay laakiin isimka hadda wuxuu kuu soo sheegay isimka wuxuu kuu soo sheegay hulaahigiisi bas waxaana soo niriyey isimka ilaa khumaasi iyo wuxuu ku gaaraa isagoo usuul ah marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego isimkii rubaaciga ah oo mujaradka ah iyo asoo khumaasi aho mujarad ahon ziyaada lagu darin inuu kuu sheego u raba ilaana waxaa weeyaan ficilkii waa lays raacsiiyey isimkana thulaathi keli ah lasoo sheegay marka jawaabta suaasha aasha imaan kartaa waxay tahay isimkii markuu thulaathi noqdo taqsiimkiisa ilaa laba iyo toban o halka dhacda kow iyo toban u gaaraya markuu rubaaci noqdo muxuu wasan leeyahay markuu khumaasi noqdo muxuu leeyahay inta awsaantiisa lagu tirinaa marka isimkii oo rubaaciga ahaa inta wasan ou leeyahay markaasuu ismin lismin mujaradin <clears throat> rubaacin faclaluu lismin wuxuu leeyahay isimkoo mujaradin la dhartiray isimkoo rubaacin afara faclalun leeyahay awsaantii rubaaciga aheed oo mujaradkaa lagu tirina haddii kale waxaad dhihi kartaa faclalun iyo wa ficlilun iyo wa ficlalun iyo wa fuclulun oo wa maca facalin iyo fuclalun ay la jiraan lisminaa iskale ismigoo mujaradin dhartiran rubaacin afara ah isimka rubaaci hadduu noqdo intaas wasanow leeyahay lixdaas waay faclalun iyo ficlilun iyo ficlalun iyo fuclulun iyo ficalin iyo fuclalun lix weeyaan lixdaas haduu isimka mujaradka a rubaaci ou yahay lix awsaan waa inuu midkood ku yimaada wa in calaa marka haduu kasaro maro uu rubaaci dhaafo khumaasi gaaro isagana muxuu leeyahay faxawaa waa koobay wa in calaa haduu kasaro maro rubaacigii faxawaa waa koobay faclalila ou koobay mac facalalin faclalin ay la jirto ko kadaa fucalilunna waa lamid eh io wa ficlalunna waa lamid wamaa gaayara waxaas wixii ka duwnaado intamaa lizaydi ziyaado u nasab sheegtay aw naqsi ama asigii oo laga goy waxwaay marka fiiri markaan wuxuu ku leeyahay isimkii mujaradka ahay oo rubaaciga ahay wuxuu leeyahay lix wasan haddii khumaasi noqdane afar wasan uu leeyahay marka haddaad aragtid isim kasta oo rubaaci ah oon lixdaas ku imaanin imaa eena iclaal wax looga jaray ama ziyaado ay ku jirto kama baxsano rubaac khumaasigana sidaas oo kale waa marka isimka sidiisaba hadduu thulaathi dhaafo tasarufaadkiisa in la isticmaalo aaday u yartahay walidaalika xataa amhila oo rasmi ah badan looma hayo marka alismu rubaaci mujarad lix wasanow lahay kan ugu horeeya wuxuu ahay faclalun yuu lahay faclalun ayb u fiirso isimka koobaad oo rubaaciga ah muxuu lahaa lismin mujaradin rubaacin faclalu faclalun waxaa kamid ah naxw jacfarun jacfarin jacfarun rada craab waay laakiin inta kale waxaa weyaan jacfar faclal waay ayib faclalun maxaa ku xigo wa ficlilun ficlilun waxaa kamid ah eh زبرج zibrijun zibrijun aa laleeyahay zibrij ficlul la yidhaahdaa baa la yidhi ama daruurta oo raqiiqda ah ama dahabka midkooda lagu magacaaba haye waxa weeyaan lismin mujaradin rubaacin faclal wa ficlilun wa ficlalun a ku xiga ficlalun ficlalun dirhamun ficlalun dirhamun hijracun aa laleeyahay wa fuclulun a haddana ku xigto fuclulun waxaa weeya naxو burhunin burhunun fuclulun burhunun burhun jamcu baraathin waxaa weeyaan waa makhaalibta ama cidyaha xayawaanka muftariska ah dumluj ah kamid eh, burhunun dumluj fuclul waay fuclul wa mac ficalin ficalin ficalin waxaa weeyaan labadii laamaa laysdhexgeliya ee fic ficlalin ayay ahayd waxaa la yihahdaa bal yihi ficalin hizabrin hizabrin naxwu hizabrin oo libaaxa fitaxlin naxwu fitaxlin fiiri hizabrin haddaa tiraha awalka hore waxay ahayd fic fical ficallin saasay ahayd ficallin labadii laam ubaa shiday ficallin fic asalkeeda fical lin ayhad hizab rin saas waay midka lixaad fuclalun fuclalun tuxlubun tuxlabun dheh fuclalun tuxlabun tuxlabun jukhdabun jukhdabun oo macnaha lagala jeedo maxaan ku iraahdaa bahalkii jaraadki an yaxiwa marka amhiladoodii waa kuwa in loo xifdiyo un baa lagu keeni karaa laakiin awsaanta ka horaa ka xifdinay mid kastaba waxaa weyaan mithaal u xasuuso wamaa siwaahu min alkalimaat taati calaa hada alwasni un baa laleeyahay ayib <clears throat> markaasuu yiri wain calaa famac facalalin xawaa faclalila kada fucalilun waficlan wamaa gaayara lizayd aw naqsin tama wain calaa hadduu kasaro maro marka rubaacigii faxawaa waa koobay faclalila bou koobay faclalila wasanka koobaad faclalila faclalila haddii la yidhaahdo waxaa kamid a faclalilun jaxmarishun weeyaan jaxmarishun waxaa la yidhah baa la jaxmarish waxaa la yidhaahdaa min annisaai almar'atu thaqiilatu ama dumarka mideeda waa yeel noqotay geelana waa lagu iطlaaqaa bal yihi jaxmarish fac waxaa weeyaan faclalilun faclalilun ayib faclalilun waxaa la jiro facalalin facalalin waxaa weeyaan safarjalin waa laysku shiday markii wasanka ay tahay wasanka facalali facalalin safar jalin saas waay ayib famac facalalin xawaa facla kada fucallilun fucallilun ah ku xigo fucallilun waxaa miithaalkiisa kamid ah baa lyihi qudacmilun alqudacmilu min alibili addahm midka aada u weyn baa la yidhaahda ayib alraabicu waxa weeyaan oo ugu dambeeya kan ugu dambeeya ficlalun waay ficlalun kan ugu dambeeya ficlalun qiracbun ficlalun qiracbun sidaas waa alqiracbu waxa weeyaan alkhirqaة اlbaaliya ayb marka awsaantii marki la ysku daraa layidhi rubaacigii oo afar ah eh, rubaacigii oo lix ah iyo khumaasigii oo ah maxaan ku idhaahdaa eh, afar ah lixay isku kee tobanay isku keeneen asmaadii awal kow iyo tobanay lahayd sagaal iyo toban bay noqonayaan haddii wasankii xibuk ahay lagu darane labaatan waa marka asmaada owsaanta mujaradka ay ku imaan karto labaatan wasan weeyaan ayib intaas waa tirin waaye laa yanfacuka ila alxifdu fi mithli hada almowqif markay sheyga sidaanoo kale yihiin in la xifdiyo unbaad ugu badbaadi kartaa asmaadan waxa weyaan xifdigoodu waa dhib badan tahay laakiin mar haddii aad xifdisid oo wasankii iyo mithaalkiisa aad isla doonatid min ashali maa yakuunu ayib wاlxarfu in yalzam faaslu wاladii laa yalzamu zaa'idu mithlu taxtudi bdimni ficli qaabil اlusuula fi wasni wazaa'idu bilafdihi اktufi wdaacifi laama ida aslu baqii karaa'i jacfari waqaafi fustuqi wain yaku zaa'idu dicfa aslii fajcal lahu fi lwasni maa lilasli intana wuxuu ku akhrinayaa musanifka uu kuu sheegayaa sida wax kelimaadka sidii macnaha qaalabka loogu keenaya haddaad tiraahdid qatala calaa wasni facala facala marka qaalabkay noqonaysa waxa weeyaan waa miisaan yacni fiiri miisaanka markaad halkii la saartid bursa bur geli hadaad rabtid bariis geli maxaad gelisaa macnaha eh, caana saar miisaanka marka halkii kiila waa waxay ku miisaamaysaa wixii ashyaada rabto aad ku genayso marka qaalabka bimathaabati اlmiisaan weeyaan marka sida loo miisaamuu ku baraya markaasuu wuxuu ku yiri marka ugu horeyso wاlxarfu xarfigii in yalzam hadu laazimo yani alkalima fi jamiici tasarufaatiha fa aslun weeyaan waladii midkii laa yalzamu aan laasimayninne azaa'idu weeyaan mithlu taxtudi tada oo uxtudiya ku jirto fiiri xada xadwahu ala leeyahy tadi waa dhacday fiir waxaan dhacaynin waxawa xadi iyo daalki iyo yadaas dambayso ma dhacayso laakiin tadi way dhacaysaa xadaa hadii liira tadi waa dhacday xadwahu hadii liira masdarkii waa dhacday marka haddii kelimada la rogrogo xuruufta aan weligoodba aan dhacaynin waa asal hadda daraba oo kala soo qaado daarib dheh madruub dheh idrib dheh tadaaraba dheh daadki iyo ra'di iyo ba'di way joogaan laakiin fiiri alifti tadaaraba madruub hadii la yihi alifti waa dhacday tadi hadii idrib la yihi tadi waa dhacday hamzadi hadii la yihi yadribu hamzadii waa dhacday sidaas marka waxaa lagu yaqaanaa xarafka oo geyra asliga ah fi bacdi tasriifaati اlkalima yuu ku dhacaya xarafka asalka ana yalzam qaacidadaas waxaa la yidhaahdaa waa aqlabiya waxaa layska arkaa kelima oo zaa'id ah oo hadana aan fi tasriif اlkalima aan dhacaynin sida kowkab iyo qaranfal oo kowkabka waawgeeda iyo qaranfal nuunkeeda ayagoo zaa'id ah ya hadana fi tasriif اlkalima ayna ku dhacaynin kelimada asalka ah xarafka asalka ana liclaal buu u dhici karaa hadda haddii aad tiraa wacada iyo ghaza wacada yacidu aada leedahay waawgii wacada waa dhacay macanahu asal waay laakiin liclaal buu u dhacayo waa kuu imaan doontaa baabay ku imaan doontaa laakiin waxaas waxa weeyaan sidii ibnu hishaam hadda ibnu maalig uu ku qabsaday owri qaacidadan mutarid ma asaxiix anaha mutarida wاlxaqu maca ibni maalik liannahu qaacidadan kuliya macnaha jamiici afraadiha kuma rumoobayso laakiin waa waa waa asal weeyaan marka qaacida kas istinaaaaday leedahay marka laa yaduru dalika wlxarfu xarafkii in yalzam haduu laazimo kelimadii markii la rogrogaayo o dhan haduu xarafkii soo noqnoqdo fa aslun weeyaan waladii laa yalzamu midkaan laazimaynin oo marka qaarkeed dhacay marna imaanaya azaa'idu weeyaan mithlu taxtudi uxtudiya tadeedoo kala waay hadda uxtudiya ixtadaa markuu khumaasi ficilka yahay unbuu jooga laakiin xadaa haddii la yidhaahdo oo thulaatha laga dhiga waa wada dhacday tadi iyo zaaid inay inay calaamo u tahay markaasuu ku yiri bidimni ficli qaabil اصuula fi wasni wazaa'idu bilafdihi اktufi ayb wuxuu ku leeyahay qaabili alusuula usuusha fii wasnin markay ku jirto bidimni ficlin ficil intuu ou damniyeystay ficil inta ku dhex jirto usuusha ka cabir macnaha waxa weeyaan lafdigaas ficil ee qaado usuusha waxaad ka cabirtaa hadday kelimada koobaadna fa ka cabir midda labaadna cayn ka cabir midda saddexaadna laam ka cabir marka haddii lagu yiraahdo maxaan ku iraahdaa qatala wasankeeda maxaa waa facala dheh oo tan hore fa sii tan dambana cayn sii haddii filsun lagu yihahdo wasankeeda maxaa waa ficlun dheh marka wuxuu ku leeya wasanka ficil qaado xuruuftaas ficilka ee qaado awalka fa ka cabir cayntana thaanigana cayn ka cabir saasunbuu u jeedaa marka qaabil usuula usuushii waxaad qaabishaa aada qaabilisaa fii wasnin markii in la miisaama la rabo bidimni ficlin ficil wuxuu dimnistay ku cabir lafdigan ficligaa ah, wuxuu ku jiro oo fa iyo cayn iyo laam ah usuushoo dhan ugu cabira wuu ku leeyahay wa zaaidun lafdiga zaaidkeene uktufiya bilafdihi lafdigiisaa lagu kaaftoomaya sidaasuu musanifku u jeedaa mathalan hadeertaan haddii lagu yidhaahdo daraba wasankeeda maxaa waaye waxaad leedahay facala dheh ayib lagu yidhaahdo daraba wasankeeda maxaa waaye faacala firi fadi iyo cayntii iyo laamtii usuushay cabirayaan laakiin xarafkii zaaidka ahay wazaaidun bilafdihi ktufi zaaidka sidiisa looga cabiray oo faacala a la yidhi daaraba marka alifta sidiisa lagu soo celiyay lama bedelin asiga haddii lagu ihahdo wasnu jacfar maxaa waaye faclal dheh faclal dheh lagu yidhaahdo wasankeeda waa maxay infacala dheh fiiri marka hamsadii iyo nuunteedii waxba lagama bedelin sidoodaa lagu soo celiyey liannahu zaa'id waay kuwii kale oo daadi iyo laamti iyo qaafkiina facala laga cabiray wixii asal ah xuruuf facala laga cabiraa wixii zaa'idna sidooda lagu keenaa istakhraja haddii lagu yihahdo wasankoodu waa maxay istafcala aada leedahay fiiri marka istafcala khaadii raadii jiimkii facala loo bedelay laakiin hamsadii iyo siintii tadi sideeda lagu keenay waxaa loogu keenay liannahumaa zaaidaat liannahaa zaaidaat oo sidooda lagu soo celiyey marka wa zaaidun midka zaaidka ene uktufiya bilafdihi lafdigiisa lagu soo celiyaa oo lagu kaaftoomaa markii qaalabka la gelinayo miisaanka xarafka zaa'idka ah, isla asoo sidiisa lagu soo celina haduu ta yahay lagu dhawaaqa haduu siya lagu dhawaaqa asalkana waxaa weeyaan waxaa loo badelaa fa iyo cayn iyo laam sidaasaas u jeeda musanif markaasuu ku yiri wadaacif ilaama idaa aslun baqi karaai jacfarin waqaafi fustuqi wadaacif ilaama laamti laablaab idaa aslun baqi idaa baqiya aslun asli haduu baaqi noqdo fiiri waxaan ihi kelimadii facala laga cabira facalo waa saddex hadday kelimadi rubaaci iyo khumaasi noqoto maxaa laga samaynayaa laamtiyaa la soo celcelinaya wadaacif laama laamti laablaab idaa baqiya aslun asli hadduu baaqi noqdo ka raa'i jacfarin iyo waqaafi fustuqin waay ka raa'i jacfarin jacfar ra'diisoo kale oo ayada waxay noqotay raabic markii jacfar la cabilaha waaba garanay oo mida hore faa loo bedelay cayntana caynteedii faadina laam facla aleyh laamtan ra-dan dambaysa maxaa laga cabira faclalun aliley ra'di oo xaraf raabic noqotay laamti aa la soo celceliyey faclalun aleyhi fustuq haddii layihah maxaa fuclul fiiri hulaathigii facalka ahay laamtiisi aa loo celceliyey intaas kale hadduu u rubaaci iyo khumaasi noqdana waaba soo dhaafno faclalilun fiir saddex laamaa laga dhigay haddii asal uu baaqi yahay laamti unbaa lasoo celcelinayaa ee macnaha waxa weeyaan fadii caynti lama celinaya hadduu isimki rubaaci noqdo laba laam hadduu khumaasi khumaasi noqdo saddex laam a laga dhigaya khumaasina maba dhaafi karabo wixii ugu badnaay hadda saasay ahay safar jal oo kale waa safar jal fa facal faclalun safar facalalilun faclalilun ay noqona safarjalun faclalalun faclalilun sidaas waan marka kaasuu musanif ujeedaa macnaha waxa weeyaan haddii isimka rubaaci noqdana laba laamaa gadaal loogaga darayaa haddii khumaasi u noqdana saddex laamo u noqonayaa sidaas weeyaan marka waataan soo dhaafnay safarjal oo kale facalalun laamtii la shiday laba laam unbay kami facalalun ay asalkeeda facalalun safarjalun labadii laam unbaa marka wasanka facalalun saasaa lagu leeyahy ayib wain yaku zaa'idu dicfa aslii fajcal lahu fi lwasni maa lilasli wuxuu ku leeyahay wa in yaku zaa midka la ziyaadiy hadduu yahay dicfa asliyin asligoo lalaba laablaabay fajcal lahu zaa-idkaas waxaad u yeeshaa fi lwasni markii la joogo maalil asli asalkii wixii uu ou lahay oo kale waxa weeyaan xarafkii asliga ahayaa soo laablaabtay midkoodna waa asal midna waa zaa'id markii in wax laga cabira la rabo xarafkaa zaa'idka maadaama caynu asli xarf اlasli ou yahay sidiisa lagu soo celcelinaya mithaalkaa lagu garanaya mathalan waxaad leedahay karama oo kale hadda ficilkan asalkiisa oo karuma waay marka saddexa asal ka ah kaafka iyo hal ra iyo miim ra dheeraad ah lagu ziyaadiyey markii cabir lagu yihahdo marka kardama wasankeeda waa maxay haddii lagu yiraahdo waxa weeyaan facala aada leedahay oo ra oo mideed ay dheeraad ahayd laba cayna laga cabiray maadaama waxa soo laablaabtay ou mid asalki ou soo laablaabtay asal uu noqona macnaheedii ma aha laakiin xarafkan zaa'idka maadaama ou la jinsi yahay xaraf asala ah ou la suuro yahay sidii asalkii looga cabiray a ah, looga cabiraya oo marka facala ayaa la leeyahay ee lama dhahayo ma la dhahayo farama oo lama dhahayo oo ra-dii sideeda lagu soo celi maayo mathalan wuxuu yihi iqdowdana haddii lagu yidhaahdo wasankeeda maxaawa haddii lagu yidhaahdo fiiri hadirtaan waxaa soo laablaabtay caynulkalima hamsada waa ziyaado qeynka iyo daalka hadana yaa asalka u ah marka daalkii oo caynulficli noqday yaa mar labaad asoo zaaida soo laabtay marka daalkii caynulficliga xarafkii laga cabiray fii wasni faacala yaa kana laga cabira waxaa leeyahay ifcawcala oo asoo caynka labaadna zaaid u yahay yaa lafdi ahaan waxaa laga cabiray cayntii aslahay lafdiga laga cabiray liannahu asalkiio soo noqnoqday waay asalka hadduu soo noqnoqdo macnaheeda asaluu noqday ma aha zaaidkiisuu ku yahay laakiin xiinamaa yucabaru canhu bilficli wasankii markii laga cabirayo xarafkii soo noqnoqday isla xarafkii facala ahaya lasoo celcelinaya ee la dhihi maayo markii la rabo in la sameeyo la dhihi maayo if cawdala oo hadda la dhihi maayo sidii hamsadii sideeda loogu soo celiyey waawdana sidee daalkana sidiisaa loogu soo celiy liannahu zaaid waa lama dhahay maadaama daalka min qabiili xarfin asliyin ou lamid noqday yaa xaraf ahaan looga cabira wixii asalkii laga cabiray keli ah sidaasaa loo jeedaa markaasuu wuxuu ku yiri wa in yaku zaaidu xarafka zaaidka hadduu yahay dicfa asliyin mid asal la soo celiyey haddii uu yahay fajcal lahu zaaidkaas waxaad u yeeshaa fi lwasni markaad wasanka gelinaysid maa asli asalkii waxaad u yeeshay hadda facala haddaan nidhi karama facala waaye radi labadii ra oo mid zaaid ahayd laba caynaan ka dhignay oo asalkeedii fac cala ay ahayd cayntii cayntii kale la dhexgeliyay intaas keli a waay waxkum bitacsiili xuruufi simsimi wa naxwihi wاlkhulfu fiika lamlami fiika lamlama ama fiika lamlim ay asalkeedii ahayd waxkum xugmi bita'siili xuruufi simsimin simsim xuruufteeda asal inay tahay xukmi iyo wa naxwihi simsim wixii lamide wاlkhulfu khilaafkana fiika lamlamin uu ku sugnaaday tan wuxuu u jeedaa haddii ay kelimada tahay kelimo oo oo la soo celceliyey laba laba xaraf ayaa laba xaraf oo kaloo lamid la soo celiyay hadda sim sim siin iyo miim sim sin iyo mim waxa wey waa hunaa'i oo mukarar ah thunaaiga mukararka ah lamlam iyo simsim waa isla mid laakiin waxay kula duwan yihiin simsim marnaba lama xar xaraf lagama tuuri karo sideeda waa in lagu soo celiyaa tayib taas waxa weeyaan xuruuftooda haddii in la rogrogo wax ayna ka dhici karin sidii simsim oo kale inay kulligeed wada asal yihiin xukmi ko wاlkhulfu fiika lamlamin lamlam ayaa laysku khilaafsan yahay waa maxay wixii hunaa'i ah oo soo laablaabto laakiin marna qaar la ridi karo qaar waa la ridi karaa baa layidhi mathalan lamlama oo kale hadirtaan waxaa la dhihi kartaa waxaa la dhihi karaa lama kafa kafkafa kafa fiiri ayagoo afar ahay laba waa laga tuuri karaa lama hadda waxaa dhacday laamtii labaadaa dhacday liannahu miimkii waxa weyaan labada miim waa laysdhexgeli lama lamama yay asalkeedii ahayd lamama lama awraaqahu uu aruursaday kafa kafkafa dumuucahu yacni wuxuu isku dayay inuu ilintiisa celiyo kafa dumuucahuna waa la dhihi karaa marka kafa hadaa tiraa kaaf baa dhacday labadii fa way joogaan marka wixii oo thunaai mukarar ah haddee aan hunaa'igaas mukararka ah wax laga tuuri karin sidii simsim oo kale kulligeed waada asal waay haddii qaar laga tuuri karo sidii lamlam oo kale waxa weyaan khilaafaa ka joogo qoor waxay leeyiin kulligood waa wada asal haddii mid la tuurana iclaala loo tuuray haddii kalena waxawaa wada joogaanba qolana waxay leeyihiin waxa dhaca lama hadii lama la yihahdo laamta dambe inay dheeraad tahay daliil u tahay kaf kafa haddii kafa la kaafka dambe inay dheeraad tahay daliil u tahay ziyaado waay sidaasaa midkan dambe layskugu khilaafsan yahay intaasoo dhan waxa weeyaan wa wa waa tamhiid waay marka wuxuu ku gelayaa marka ziyaadadii buu kuu tirinaa musanifka fa alifun akhara min aslayni saaxaba zaa'idu bgayri mayni walyaa kada walwaaw in lam yaqaca kamaa humaa fii yuyu-in wa wacwaca xuruuftii oo la ziyaadi karay baa markaan igu musanif inta kaaga bilaabaya xuruufta la ziyaadi karo toban waa halayri toban ibnu maalik baa wuxuu ku kulmiyey fii qowlihi hanaaءun wa tasliimun yowma unsihi nihaayatu mas-uulin amaanu wa tashiilu tobankaas afar joor u kulmiyey hanaaء wa tasliimu waa toban xaraf yowma eh, unsihi ayadana waa hanaaun kaas keligeed imisa weeyaan hanaaun waa afar xaraf wa tasliimun wa tasliimun waaw i ta io siin io laam iya iyo miim lix waa taas kaligeed marka hanaaun wa tasliimun waa toban xaraf tobankaas xarafa xuruuf ziyaada noqon karto yowma unsihi fiiri yowma unsihi yowma waa saddex un si hi waa afar ayadani saddex iyo afar markaad isku dartid waxay noqonaysaa waxa weeyaan eh, toddoba xarafay noqonaysaa nihaayatu mas-uulin meesa xarafa igama qoran umalayna hanaan wa tasliimun waa mar tobankii xaraf nihaayatu mas-uulin labadaanna waa toban kale amaanun wa tasliimun waa toban kale marka yowma unsihidaasa wax iga maqan yihiinaan umalayna oo kelimaa iga dhacsa u fiirsa markaan hadda nihaayatu aatiris nuun iyo alif iyo ya ta waa mas-uulinna waa shan kale almuhim waxaa la ziyaadi karaa waxa weyaan xuruuf ziyaada waa toban waa ha iyo nuun iyo alif iyo hamza iyo waaw iyo ta iyo siin iyo laam iyo ya iyo miim tobankaas waay tobanka hanaan wa tasliimunaa lagu kulmiyey nihaayatu mas lagu kulmiyey amaanun wa tashiinunaa lagu kulmiyey kulligeedu tobankii xarafoo lasoo celceliyay waa afar joora lagu soo celiyey yowma unsigidaasaa waxay iga maqan yihiin beytkan umalayna aan soo naqli ayib marka almuhim hanaa-un wa tasliimunaa lagu kulmiye tobankaas macnaheedina ma aha tobankaas meeshiid ku aragtid aad ziyaado ay yihiin ma aha haddiiba wax la ziyaadi karo tobankaas midkood inuu noqdo waayo laakiin weligood ay wada ziyaado yihiin ma aha hadda hadii aad tidhaahdid qaala haddaad tidhahd alifta qaala ku jirto zaa'id ma aha waaw oo asal ahay ka timid saas weeyaan haddaad tidha hadda ta'da min xuruufi ziyaaday kamid tahay qatala ta'deeda zaa'id ma aha oo ficilkii oo asligiisa ay kamid tahay laakiin haddiiba wax la ziyaadinayo waa inaad tobankaas midkood ka fiirisaa ixtada haddaad tidhah ta'da ziyaado waad leedahay macnaha laakiin kuma jirto xa oo kale xuruufta la ziyaadinaya kuma jirto fiiri sidaas waa marka faalifu akhara min aslayni saaxaba zaa'idu bgayri mayni faalifu alif alifkoo saaxaba la saaxibay akhara min aslayni laba asal wax ka badan alifka la joogo zaa'idun waa mid dheeraad bigayri maynin hadda laguu bilaabay min alxuruuf alati tuzaadu alif iyo hamse iskaaga darsoomin alifta waxaa weyaan midka reeban qaatala haddii aad tirahda aliftaas alif aan leeyahay haddaad tiraahdo eh, maxaan ku irahdaa akhada haddaad tiraahda hamso waa midka koobaad alif lama dhahay haddii waxa xaraka ay leeyihiin waa hamso hadduu reeba yahayna alif waay marka alif kasta oo laba asal wax ka badan la joogo macnaha saddex asal ayaa la jirto laba wax ka badan saddex waaye saddex ugu yaraan saddex asal hadday alif la jirto alifta dheeraad weeyaan fiiri markaan fa alifun alif alifkoo saaxaba la saaxiba akthara min aslayni laba asal wax ka badan zaaidun mid zaaid waa bigayri maynin maal hadda fiiri daaraba aa wuu la garaactamay ama daaribun aa tiri marka daad iyo ra iyo ba waa usuul saddex asal alifka la jirto waa zaa'id marka alifka daaraba ku jirto waa ziyaado waxaa noogu daliil ah marka qaarkeed waa dhacaya tasaariifta hadii madruub la yidhaahdo ama idrib la yidhaahdo waa dhacay ayb kaas waxa weeyaan waa zaa'id saddex xaraf oo asal ah iyo wax ka badan inuu la jiraa la raba haddii laba asal ou yahay sida qaala iyo baaca asal waa alifti liannahu hadda qaala haddaad tidhaahdid qaaf iyo laab unbaa la joogto laba asal waa akthar min aslina la rabaa saddex asalaa la rabaa alifta marka munqaliba min aslina laleeyahay qawala asalkeeda baacana bayaca bay ka timid ayib walyaa kadaa walwaaw in lam yaqaca kamaa humaa fii yu'yu-in wa wacwaca walyaau yadina kadaa sidaasoo kale waay oo yadi hadday saddex asal iyo wax ka badan ay la joogto ayadana ziyaado waaye wal waaw waawdina sidaas oo kale waaye ayadana khabarkeeda waa xadfan yahay oo waxay lamid tahay wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna halaathatu ashhur wallaa-i lam yaxidna kadalika ah ka maqan oo khabarkii ah kana sidaas oo kale waa walyaa kadaa ya-dina waa sidaas walwaawuna kadaa oo kale waa bimacnaa ana alkhabra ana alkhabra almubtada'i lithaani xudifa lidalaalati alkhabari alawali calayh laakiin goormay waawdi iyo ya-di ay ziyaado noqon karaan in lam yaqacaa haddayna dhicin kamaa humaa siday u dhaceen oo kale fii yu-yin waa wacwaca haddii ay awalkii soo laablaabanin masalan hadda fiiri waxaan leenahay waawdi oo kale jawhar iyo cajuus oo kale hadda fiiri jiim iyo ha iyo ra xuruuf oo sadex ah oo asal ah waawda dheeraadka ah waxa weeyaan waa zaaid waxaa lamid ah eh cajuuz oo naagta dumarka weyn da-deeda oo wen yahay cajuuz waxa weeyaan eh, cayn iyo jiim iyo za oo asala waawga zaaid waay yadina saas oo kale sayraf oo kale sayraf hadda sarafa alcumlata alale sarafa ya-di sisu u dhacaysa saadka iyo ra fa asal ay la joogtaa ya-di dheeraad marka walyaa-u sidaas oo kale waayo saddex asal haday la jirto wax ka badan zaa-id waaye walwaawuna kadaa oo kale waay laakiin in lam hadayna dhicin kamaa humaa sida yihiin fii wa wacwaca sidii yuyu iyo wacwac ay u dhaceen oo kale hadayna u dhicin ay zaa-id laba asal wax ka badan la joogaan oo yuyu waa maxay kelimadan hadii la yidhahdo hadirtaan eh, waxa weeyaan yadi waa ziyaado oo saddexay la joogtaa hadii la yidhaahdo yatii kalaa soo laablaabatay waa hunaa'i mukarar ah hunaa'i mukarar hadday yihiin lama dhahaya macnaha waxa weeyaan zaaid waa kulligood wada asal waa yuyu wa wacwac kulligood waxa weeyaan eh, waa kulligood wada asal waay yuyu waxa weeyaan eh, wuxuu magac u yahay buu yiri shimbir oo macnaha cidiya dhaadheer leh wacwacana waaba iska macruufo wacwaca idaa sawata oo kale marka hadda fiiri kuwaas waa mukarar haddii la yidhaahdo yadi waa dheeraad tan kalena waa dheeraad ala dhihi lahay labadiya haddii dheeraad la yihahdo laba hamsaa soo harayso kelimaba ismaba qaban kartaba kelimada hadii ya-da hore waa dheeraad la yihahda hamse keligeed oo reeban si loogu dhawaaqa malaha marka haddii thunaa-i mukarar uu yahay kulu xuruufii asliya waaye walow kaana fiiha yaa o waaw haba ahaato ayib marka wacwaca faclala wa waa ficilkii oo macnaha mujaradka ahay oo daxraj oo kale lamid noqonaya ayib marka waxaa ku baxay sowt iyo beyt haddaa tirahdid hadda fiiri waawdaas ziyaada lama dhihi karo liannahu xuruufta ay la joogto saddex asal ma ah siin iyo taaba keligeed saddex asalaa la rabay beyd ya-deeda ziyaada lama dhahay liannahu waxay la joogta laba asal keligeed waa iyadaa saddexdiis asalaa laga dhigaya marka sidaas weeyaan ayib markaasuu ku yihi wahaakadaa hamzun wamiimun sabaqaa halaaثata tasiiluhaa taxaqaqa wa hamzun hamzne iyo wamiimun miim sabaqaa halaathatan saddex ka hormareen tasiiluhaa inay asal yihiinna tuxuqiqa la xaqiiqsaday haakadaa sidaasoo kale way wuxuu ku leeyahay haddaad aragtid hamzo iyo miim oo ka hormareen saddex xarafoo asal ayagaa hormaraya saddex xarafoo asal ay ka hormareen oo ayaga kadib dhacday ayagana ziyaada laga dhigaya markaasuu ku yiri wa hamzun iyo wa miimun sabaqaa ka hormareen halaathatan saddex xaraf ka hormareen oo ayaga hor dhaceen saddexdoo tasiiluhaa ayaga inay asal yihiina tuxuqiqa la xaqiiqsaday haakadaa sidaasoo kale weeyaan oo ayagana waa ziyaado fiiri mathalan axmed oo kale waa hamzo waxay ka hormartay xa iyo miim iyo daal xamida oo kale marka hamsadaas waxay daliil u tahay inay dheeraa tahay ayib mukrim oo kale kaaf iyo ra iyo miim oo asal oo karuma asalkii ay ka yimaadeen ay ka hormartay miimka zaaid waa waxaa kugu daliil ah hadda miimka mar kastama joogi mayso haddii karuma la yidhaahdo iyo akrama haddii la yidhaahdo iyo hadii la yidhaahdo eh, maxaan ku iraahdaa akrim hadii la yidhaahdo miimti way dhaci fiiri tasarufaadka dhan ma joogeyso laakiin kaafta iyo radii miimka fiiri hadii karuma layiha io akrim hadii layia karama hadii layihahd makram hadii layihahd mukram hadii layihahd kulligeed waa wada joogaan marka waxaa laga rabaa inay ay horeeyaan waa kow saddex xaraf oo asal inay ka dibmaartana waa la rabaa waxaa la rabaa ishtiqaaqana markii kelimada la rogrogayo inay marka qaarkeed dhacaan hadda axmada ficilna waa laga dhigi karaa axmadullaha waad leedahay hadday ficil tahayna waa ku ziyaado hadday isim taho axmed ay tahayna waa ku ziyaado hamsadaas labadabo marka laakiin waxaa shardi ah inay hamsada iyo ay horeeyaan saddex asal saddex xaraf oo aslan ay kadib dhacaan maxaan ku iraahdaa ishtiqaaqoodana markii kelimada la rogrogayana marka qaarkood inay dhacaan al raba marka haddii laakiin la yidhaahdo hadeertaan e, akala haddii la yidhaahdo akala hamzada akala ku jirto ziyaada lama dhihi karo waxa ka dambeeya laba xaraf waa saddex ma ah annaga waxaan yidhi sabaqaa halaathatan taasiiluhaa tuxuqiqa saddex inay kadib maraanaa la raba laakiin hadda labaa kadib marte marka lama dhihi karo waxaan e, ku iraahdaa miimkii macnaha hamzadii waa zaa'id lama dhahay waxaa lamid e mahdi oo kale mahdi miimteeda ziyaada lama dhahay lanna waxaa ka dambe laba xaraf wahaakada ayib inay hor maraanaa niriyey hadday dib maraan dirqaam oo aan u malaynaya macnaha ritiga markuu uu qooqan yahay ama libaaxa oo kale dirqaam miimtaas hadda waa zaa'id lama dhahay liannahu inay hor martaa la raba hadda waa dir martay lama dhahayo marka waa ziyaada kadaaka hamzun aakhiru bacda alif akhara min xarfayni lafduhaa radif wa hamzun hamzo hamzadoo aakhirun dib dhacday bacda alifin ka dib dhacday lafduhaa lafdigeedana radif ou dib ou dabagalay akhara min xarfayni laba xarf wax ka badan kadaaka idna sidaas oo kale waay shicirkaa u diidayo in sida raba kelimada loo keeno macnaha wuxuu u jeedaa ana alhamza tuxkamu calayha biziyaada idaa waqacat aakhira bacda alifin taqadamaha akharu min xarfayni hadday hamzadii ay dib u dhacday isimka aakhirkiisa ay dhacday waxaa ka horeeya alif alifti waxaa ka sii horeeya laba asal wax ka badan intaas waxay daliil u tahay hamzada inay zaa'id tahay kadaaka midkaas waxaa lamid i hamzun hamzigoo aakhirun yacni dib damba dhacay bacda alifin alif gadaashiisa dhacay aliftoo radifa dib galay oo daba dhacay akhara min xarfayni maya kadaaka hamzunaa lamid i hamzadoo aakhirun ee aakhir ah bacda alifin hamzadoo bacda alifin alif dib dhacday aliftoo lafduhaa lafdigeeda radifa oo uu dabagalay akthara min xarfayni laba xaraf wax ka badan mathalan waxaa weeyaan xamraa hamsadaasaa maanta laga hadlaya hamsadii horta maxay tahay aakhir kelima ay dhacdee xamraa u ko aakhir kelima ay dhacde ko waxaa ka horeya bacda alifin alifaa ka horeyso waa labo aliftaas waxaa kasii horeyso saddex xaraf oo asal ah akhara min xarfayni akara min xarfayn saddex asal wax ka badana la rabaa marka fiiri hamsadii alifaa ka horeysa aliftana waxaa ka horeysa saddex xaraf xa iyo miim iyo ra oo asal ah waxay daliil u tahay hamsadaas inay zaaid tahay saas waay caashuuraa qaasica iyo wixii lamid ah waay hadda ka horeyna soo martay waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa godka yarbuuca bahalka la yidhaahdo godadkiisa ka mid ah ayb marka waxaa waxaa ku baxay hamzadii hadday alif ka hor marto alifta laba xaraf le ay ka horeeyaan asal waaye hamzadaas kisaa iyo ridaa oo kale hadda fiiri kisaa un hamzaa u dambayso hamzadii alifaa ka horeysa aliftina laba xaraf annagana waxaan idhi akhar min xarfayni laba xaraf wax ka badan oo asal ah la raba wnuunu fi laakhiri kalhamzi wa fii naxwi qadanfarin asaalatan kufi wanuunu oo fi laakhiri taallo kalhamzi bay lamid tahay oo aakhirka taallo wa fii naxwi qadanfarin qadanfarin iyo waxay lamid ene kufiya asaalatan asaalanimaa loo diiday oo laga kaafiyey wuxuu ku leeyahay isimka haddii nuun aakhirka ay ka dhacdo nuuntaasna alif ay ka horeyso aliftaasna saddex xarafoo asal ay kasii horeyso nuunta waa zaa'ido sidaas weeyaan wاnuunu fi اlaakhiri kalhamzi wa fii naxwi qadanfarin asaalatan kufi wاnuunu nuuntii oo fi laakhiri dhacdo oo aakhirka taalo kalhamzi bay lamid tahay oo haddii hamsadii ay alif ka hormarto aliftan saddex xaraf laga hormarsay zaa'id u ahayd yay nuuntana u tahay mila mathala sakraan iyo zacfaraan iyo cuhmaan iyo khadbaan waayo fiir hadda khadbaan hadi baa laga keenay aliftii nuunta dheeraad intahay waa kugu daliil tahay sidaasoo kale cuhmaan waa isim iska jaamid laakiin khadbaana looga qaadanaya sakraan sakira yay ka timiday oo siin iyo kaaf i ra marka hadda haddaad tirisid khadbaan waa nuun oo aakhir dhacday alif reebanaa ka horeyso waa labo aliftaa saddex xaraf oo asla ah ka horeyso ayn iyo daad iyo baa ah marka sidaasay kula mid yihiin ayib wa fii naxwi kadanfarin asaalatan kufi wa fii naxwi kadanfarin kadanfarin oo libaax iyo wixii lamid ene kufi asaalatan asaalnimo waa laga kaafiyo asal ma ah macnaha wuxuu musanifku u jeedaa haday dib haday nuun intii hadday reeban tahay oo laba asalna ay ka hormarto laba asalna ay kadib marto nuuntii waa zaaida laleeyahay ayn hadanfar hadda nuuntii waxay la jirtaa hayn iyo daad oo laba xaraf oo asal ah. fa iyo rana waa kadib dhacenoo laba kala idi marka zaaid waay marka qaranfal iyo xabantaa iyo wixii lamid ah eh, waa kadanfar lamid yihiin annuun idaa tawasatat bayna arbacati axrufin kuluhaa asliya yuxkamu calayha biziyaadatiha intaasun baa loo jeedaa taasni wtaau fi اtaأniiثi wاlmudaaraca wa naxwi اlistifcaali wاlmutaawaca wataau tadine waa ziyaado fi taأniiثi baa lagu ziyaadiyaa io wاlmudaaracati markay ficilka mudaaric ku jirto wa naxwi اlistifcaalina waa lagu ziyaadiyaa io wاlmutaawaca yani mima tuzaadu taau taaniih taau taaniihkaas markaan waxa weeyaan ayadoo isim ku jirto qaa'imatun daahibatun caabidatun ta'daas dambo waa zaa'id waxaa loo keenay litafriiq bayna almudakari walmuanathi binyat lkalima kamid ma aha ee asalka kelimada qaa'im waay ko wataau fi taaniih walmudaaraca haddii ficilka mudaaric lagu bilowdo oo waxa weeyaan maala waxaan ku leeyahay anta tukrimu muxamada tasmacu اlqur'aana tadhabu ilى اlmadrasa ta'daas waxa wey mudaaric ficilka dahaba buu ahay mudaarica la keenay tadhabu baa le ta'daas dheeraad waay ayib wاlmudaaraca weeyaan wa naxwi istifcaal wasanka istifcaal eh ficilka masiidka ane waa lagu ziyaadiyaa ficilka hadii uu ficil istafcala uu ku yimaado wasankiisa tada ku jirtana dheeraad waay oo hadda mathalan waxaad leedahay istakhraja tadaas waa dheeraad horay aan usoo sheegnay tada waa dheeraad siinta waa dheeraad hamsada waa dheeraad mustakhrijun haddaad tiraahdid oo isimkii faacil siday tadi dheeraad u tahay amarkii istakhrij hadii la siinta siday dheeraad u yihiin wlmuaawaca ficilka ficilka ka horeeya adeecayane ta'da ku jirta dheeraad weeyaan wataau zaa'idaة fi الtaأniiثi wa zaa'idaة fi اlmudaaracati wa zaa'idaة fi naxwi اlistifcaal wa zaa'idaة fi ficli اlmutaawici ficilka mutaawaca waxaa weeyaan waxaa tiri calamtuhu fatacalama fiiri ficilkan tacalama ah ficilka hore mutaawic u yahay waxaad leedahy adlaltuhu fatadallala waan dullaystay waa dulloobay callamtuhu waan baray fatacallama waa bartay tacalamadan waxay ka timid ficilka hore ninkan macnaha mutaawac waxaa loo leeyahay tacalumkan dambe jaaa min atacliim callamtuhu waan baray fatacalama waa bartay ficilkaas dambe laazim waay daxraja waa gidgidiye fatadaxraja waa iska gadgadoomay sidaasaa laleeyahay adhabtuhu waan tagsiyey fadahaba ya taas hadda ta kuma jirta almuhim waxaa weeyaan ta'da tacalama ku jirto ficilkan mutaawic waaye waxau ka yimiday ficilka horeya yuu ku ta'athursan yahay liannahu tacalumu talmiid nashaأat can tacliimi اlustaad saas waay wاlhaau waqfan kalimah walam tarah wallaamu fi اlishaarati اlmushtahira wuxuu leeyahay wاlhaauna waa la ziyaadiye watuzaad اlhaau waqfan fi xaalati اlwaqfi kalimah walam tarah oo kale waay walaamu laamtina waa la ziyaadiyey fi lishaarati اlmushtahira ishaaradii oo la yaqiinay hadda fiiri shalaan soo sheegnay hada in lagu ziyaadina haa sakti iyaan soo sheegnay waqif biha sakti calى اficl اmucal bxadfi aakhiri kaacdi man sأl walaysa xatma fi siwa maa kaci ou ka yaci faraaci maa racow yaan soo sheegnay oo haau saktiga ah marna jawaaza loogu ziyaadiyaa kelimada haddii wax laga gooyey binyadeeda laba xaraf iyo wax ka badan ay ka joogaan waa lagu ziyaadiyaa marna waajibnimaa loo ziyaadiyaa aan soo sheegnay hadaas min xurufi ziyaaday kamid tahay wlhaau hadi tuzaadu waa la ziyaadiyaa waqfan fi xaalati اlwaqfi kalimah walam tarah oo kale waayo ayib hadda lima lima lima facalta kada ay asalki ahayd waa istifaam sowma jeedid haddii laamtii miimtii istifaamka ahayd haddii xaraf jaar ou galo waa tii layidhi haha loogu bedelo marka alifteedana waa la goynaa lima lima ayadoo ahayd ha lagu daray lima walam tarah waxaa weeyaan waa ficilkii oo mudaaric oo hal xaraf ay ka soo hartay xaraf zaaid ka yaci oo kale ay lamid tahay majzuuman meeshii aan lahayn lam tarah ma aadan arkin lam tara ay asalkiiskaad ficilka hadan mafcuul ma ha u sakti waaye carabkaa lagu istaajinaa kelia طيب wlaamuna waa la ziyaadiyaa fi ishaarati اmushtahira ishaaradii la yaqiinay fiiri ishaarada daa bay ahayd daa ninkan ama tii naagtan tilka la dhihi kara laamtia lagu ziyaadi dalika alkitaabu laa rayba laamta daalika ku jirto waa ziyaado inkastoo ibn hishaam ou leeyahay haau saktida iyo laamul ishaaraha lannahu waxaa leeleeya waa kelima mustaqila birasiha buu leeyahay laakiin xaqiiqada ibnu maalik baa ka xaqle sababtana waxa weeyaan laamu lishaara fii wasati kelima binyadeeda lagu daray marka kelimo mustaqilasay ku noqon kartaa kelimadan dhexdeeda ziyaaday ku tahay ismulishaarada waa daa marka kaafkiina waa xarfiga oo lilkhiaab laamtina waa ziyaado oo lilbucdiya loogu talagalay markaasuu wuxuu ku yihi wamnac ziyaadatan bilaa qaydin habat in lam tabayan ka xadilat wamnac reeb ziyaadatan ziyaada reeb bilaa qaydin qayd la-aan in wax lagu ziyaaday reeb qeydkoo thabata soo sugnaaday wixii aan kuu soo sheegay in la ziyaadi karo waxaan ka ahayn in la ziyaadiya ha ogolaanin in lam tabayan xujatun xujo haddaysan cadaanin ka xadilad oo kala waay fiiri wuxuu ku leeyahay wixii aan kuu soo sheega waxaan ahayn siyaadadooda ha aqbalin ilaa in eh, xujo loo helo maahine markaasuu ka xadilad yidhi xadilad wuxuu u jeedaa min alxandal ah laga keenay baal oo qaraar a waay qara baan anaga nidhaahdaa xandal fiir marka xandal nuunteeda waa ziyaado oo hadda waxaan ihi nuunta haday wasad gasho ziyaado markii noqona laba xaraf inay ka horeysaa shardi ah haddana hal xarafaa ka horeyso oo sidii qadanfar oo kale lagama dhigi karo laba xarafaa qadanfar ka horeysa iyo qaranfal inta hadda xandal waxa weeyaan laba xaraf kama horeysa hal xarafaa ka horeey maxaa la samaynaa maca dalika ziyaadadeedaan xukminaynaa sababtana waxaa weeyaana laleeyahay fii tasriifi lkelimay ku dhacday oo waxaa la maqlay carabti oo dhehaysa xadilat ilibilu iyadoo dhehayso yacni geeli baa qarada meeraystay oo macnaha qarihii buu cunay ama macnaha dhibkii oo macnaha waxaa soo gaaray oo qarihii marka kown annuuni saqaطat fi اlficli اlmaadi daliilu calى anaha ziyaada wain lam yataqadamaha xarfaani xadilat alibilu saasaa la leeyahay ayib waxaa lamid ah baa layidhi sumbul sumbul sunbul nuuntaas oo sumbul waa sabuulkiie nuunta ku jirta waa ziyaado waxaa laga arkay baa layidhi fii bacdi tasriifi اlkelimay ku dhacday oo asbala الzarcu marka qaarkeed laleeyahay yani zarcigii ya macnaha sabuulaystay beertii baa sabuulaysatay asbala marka nuuntii waa dhacday fiiri ficilkii markay ku jirto dhacday marka daliil bay u tahay saasoo kale xujo haddii loo helo kelimadii inay ziyaado tahay waa la aqbalaa haddaan xujo la haynin ha yeelin wixii aan kuu sheega waxaan ahayn wamnac reeb ziyaadatan in kelima ziyaada lagu xukmiya reeb bilaa qaydi thabat iyadoo aan shuruudii aan kuu soo sheegay ayna ku jirin oo alif mathalan akhara min aslayn la saaxibtay ama hamza aakhirka dhacday ama kayta wa keyta ama hadii lilwaqfi aheed ama tadii mudaaraca lagu ziyaadiyey qeydkii aan kuu soo sheegay waxaan ahayn ziyaado jirta hadii lagu yidhaahdo diid in lam tabayan xujatun xuja hadayna cadaanin oo xujadii oo cadaantay maxaa kamida ah? ka xadilat oo kale waay في وxadilat hadihi daliil calى ana الnuun fi xandla zaaئid inay tahay lsquuطiha fi اlficli والlah aclam slى اllah وslma عlى nabiyina mxamedi w alihi و صaxbihi أجmaعين